aswaatu lkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa dhulliga kadiida gaalo dimquraadiyey wadaane diinta alle daacad qaata daarta akhira dambayseedhulliga kadiida gaalo dimquraadiyey wadaane diinta alle daacad qaata yahuduni ilaalshataa faraaruqaanadiida diinta allenoo daliile daacada amiirka qaatatuuhcadiyo baadi towbo daa'inka dayiici maaye dulliga kadiida gaalo dinquraadiyay wadaane diinta alle daacad iga gaalo dimuquraadiyay wadaan diinta alleedaad qaata daarta akhiira dambayse dadka diidan maanta gaalo oo dagaalya duurka doortay dad yahow yaa laa ilaawin duucada in uuga bar dadka diidan maanta gaalo oo dagaalya duurka doortay dad yahow yaa ilaawin duucada in uuga bar dadkaaga adooka gaabshay dayrahowgu sii darinhe dulliga kadiida gaaloodin quraadiyay wadaane diinta alle daacadqata daarta akhira dambayse dulliga kadiida gaaloodin quraadiyay wadaane diinta alle daacadqata daarta dadka waliima ku sheeka diinta alle doolar siistay dad yahow yaalaa adeecin diidadiida taaladooddiintaasagu yaqaanu dan adduunya uu ka doortay dulliga kadiida gaalo dinquraadiyay wadaane diinta alle daacad qaata daarta akhiira dulliga ereyga gaaloodin quradiyay wadaan diinta alleedaad qaata daarta akhiira dambayse dowlad riida doonimayno diinta gaala doonimayne daamaca idiin wareer jeedan adduunya how dulowin taangi iyo doolar gaalo dulliga kadiida gaalo dimuquraadiyey wadaane diinta alle daacad qaata daarta akhira dambayse